مقدران على العباد والاستضاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل كلي الشيخ رحمه الله تعالى khaasatan umuurahan usuusha iimaanka ah waa soo celceliyaa weliba cilcelintiisna waxay u badan tahay qadarkii oo meelo kala duwan baynu qadarkii ku soo marray adigu waa maraatibtiisii uun imikana waxaa casharkani uu noqon doonaaba si guud uu noqon doonaa oo dee waa iyadna qadarkii un umuuro ku tacalluqsan maraatibtiisii un waxyaalo ku tacalluqsan ayuu haddana sheekhu soo oo kollay takraarkaas ee si bal meeshii tarkiis daraaddeed iyo ahamiyada ay leedahay iyo qolooyinka asxaaba lahwa marka la eego ee qaybo kala duwaniyo inay ku baadiwadeen umuurahan iyo sidii xaq ahayd gees mareen iyo inxiraafka jiraya bal adigu umuurahaas u soo celceliyaayo imaka tan aan arki doonaana insha allahu tacaala casharka oo dhammi kama baxayo umuurta aan sheegay kama baxayo marka wuxuu yihi waalkhayru khayrku iyo washaru sharku muqadaraani kuwa la qadaray weeye cala alcibaadi addoomaha korkooda oo wixii khayray la kulmayaan iyo wixii sharay la kulmayaan si guudba ilaah baa subxaana wa tacaala waxaana cilmigiisii asarigaa way ku sabqeen ilaahay baa subxaana wa tacaala intaanu samooyinka iyo dhulkaba abuurin weliba waqti aada uga durugsan waqtigaasoo ugaba fog ayuu qoray kitaabadaa hore qoray ilaahbaa subxaana wa tacaala waxaan ay iraadadii iyo mashiicadii ay yihiinoo waxaanu isagu doonin asal ahaan maba dhacayaan maa sha allahu kaanu ma lam yasha lam yakun san horeba u soo maray marka la eego khalqi ahaanna iyo abuur ahaana dadku kasabkooda iyo ficilkoodu haba jire laakiin dee waxaa ficilkooda iyo kasbigooda natiijadiisa waxaan shaygii mafcuulka ahaa khalqigiisina ilaah baa subxaana wa tacaala ka khaaliqa oo cid la abuurtay wax ama la abuuraysa maba jirto markaa kolleyna dee umuurahaas baanay ahayd maraatibtii iimaankaynu soobad marnay afartaa arrimood cilmiga iyo kitaabada iyo mashiicada iyo khalqigan ee ah cilmigaa hore iyo kitaabada hore si waafaqsan wixii uu dhacayo ilaahay subxaana wa tacaala u abuurayo dadkii ha looga nisbeeyo kasab ahaane marka walkhayru washaru muqadaraani cala alcibaadi waa kuwa addoomaha korkooda loo qadaray ee waana tii aynu kuna soo marnay aan ognahayna inay usuushii iimaanka kaga mid tahay marka wabilqadari ama wliimaani bilqadari khayrihi wa sharih <laughs> inuu ruuxu rumeeyo wuxuu ihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala <clears throat> walistidaacatu istidaacada allatii istidaacadaasoo yajibu uu waajibayo ama dee uu xasilayo uu dhacayo biha istidaacada alficlu ficilkii uu ku xasilayo ee uu ku sugnaanayo bal in yaroo ictiraadaa jirtae hadalku suu isugu keen xidhmo aan iska yarbooda oo laqoda horta marka hore walistidaacatu allatii istidaacadaasoo yajibu uu waajibayo biha iyada uu ku waajibayo macnaha uu ku xasilayo sugnaanayo ee dee uu kuba dhacayo alficlu ficilkii waa wixii la samaynayay <clears throat> fa hiya istidaacadaasi maca alficl waxay la socotaa wixii marka la samaynayo ficilka iyo muqaaranaadotay la soconaysaa wa ama istidaacatu markaasoo min naxwi tawfiiqi intan baan leeyahy waa in ictiraadigo waxa ay kaba mid tahay markaa isticaada caynkaase maca alficil min naxwi tawfiiqi waafajintii ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqiisii naxwigeed ayaabay ahaatay alladii kaasoo towfiiqaasoo laa yajuusu aan bannaanayn an yuusafa in la sifeeyo almakhluuqu makhluuqii bihi isaga lagu sifeeyo oo aduu bal waxa weeye hadalka dambe markaan wada gaadhnaan arki doonaa labadan istibaaca uu inoo sheegayo ay u kala farqiyaan ee wuxuu leeyahay uun ficilka ruuxu dee waxa weeyaan ruux aan awood u lahayn wixii inuu sameeyo waa kanoo ma samayn karo marka istidaacadan iyo kartidan ama qudradan cala alficli ee ficilka markaa la fulinayo jirtaa iyadu waa ilaahay subxaana wa tacaala karsiintii iyo icaanadii iyo waafajintii waxaanay la noqonaysaa ficilka maciisay la jirtaa taasoo maca alficli bay istidaacadaasi tahay wa ama alistidaacatu istidaacada min jihati sixati fayoobi iyo caafimaad jaadiya xaggii ka ahaatay iyo walwusci daaqo iyo awood iyo wixii inuu karti u leeyahay iyo watamakuni makonsi uu wixii makansanayo oo dee ficilkii iyo katagiiba waa la iman karaa way u suurtagelaysaaya uu makansanayo iyo wa salaamati aladawaati adawaadkii waxaan lagu qaban lahaa fayoobida ay u fayoon yihiin oo kale fa istidaacada noocaasi qabla alficli inta aan ficilkuba iman ayay hortii ahaatay oo ruuxu ama musadic noqonayaa ama uu caajis noqonayaaba wa istidaacadan dambe ee ka imanaysa xagga makansiga ruuxu makansanayo wixii ee dee uu fayow yahay oo wixii uu ku qabsan lahaana adigu ay u suurtogelaysa wixii inuu laba yimaado ayuu yatacalluqayaa alkhidaabu khidaabkan wax la amrayo ee la waxaa la kaalaya ama wax loo diidayo iyada ayuu istidaacadaasi ku tacalluqaya haddaan istidaacadaasi jirin dee takliifkii ma jirayo wa isaguna kama qaala tacaala dee waa si ilaahay yidhi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna kuma kalifayo iyada karaankeeda awooddeedu ay karayso mooye wax kale ilaahay kuma kalifayo bal fiqradan wuxuu kaga hadlayaa alistidaaca sidaacana waxa weeyaanun waa qudrada luqadii haddaan kuma fasirno waa karti dee wax loo karayo uu ruux awood wixii inuu fuliyu laba yimaado u leeyahay taas baa laydhaa kullay alfaadana waa dee sheekhu ama way ku yar imanaysa hadalkiisoo lafdigan alistidaaca iyo alwuscu oo kale iyo oo kuma sugan iyo haddaad eegno marka laeego addaaqa oo kale iyo alqudra intuba waa alfaado isku dhowdhow ama islaba macnoo xaggii macnaha alfaado iskagaba dhowdhow weeye <clears throat> marka halkanna waxa ay tahay istibaacadu markay luqo tahay waa alqudra ama adaaqa ama alwascu baa lagu fasiri waa karti wax la karayo oo de waanatan kelimo aan garanayno bal maalan taas haddii ay tahay istilaaxa marka la eego ayay laba u qaybiyaan istibaaca qabla alficl intaan ficil iman karti jirta istidaaco jirta taas iyo istibaaca maca alficl wakhtigan ficilka la fulinayo ee wixii la samaynayo istidaaca jirta taas bay uga qaybiyaan dawaa'iftuna way ku kala duwan yihiinoo qolooyin istidaacadaa hore uun suga oo ta dambe aan suginba waa jiraan kuwa ta dambe uun sugo oon taa hore sugin waa jiraan laakiin bal waxa weeyaan qowlka ahlu sunna ama taqsiimkoodii ayaa tan oh istidaaca qabla alficli iyo istidaaca maca alficl macnaa bal haddaan ku horayna istibaacadan qabla ficliga waxay noqonaysaa iyadu waa sixat ljawaaric <clears throat> ruuxan wixii uu waxan ku qaban lahaa kulaba iman lahaa oo u fayow ama wixii uu waxan ku makansan lahaay oo u diyaara waxyaalihii u diidi lahaaye ka mancin lahaana ay meesha kaba baxaan taas baa la yidhaahayo waata iyadoo didkeedu waa alcajzi maalan xaj haddaan eegno waana tan uu leeyahay khitaabka ku tacalluqaya ilaahayna yidhi walilaahi cala nnaasi xijulbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan uu yidhi intaan bal waxa weeyaan aan ficil iyo waxyaale layslaba gaadhin ayay istidaacadan iyo inuu makansanayay u suurtogelaysay inuu xajkii uu gutaa ay meesha imanaysaayo ama sabiilkan wixii laguma fasiree xadiidku kuba yimee zaad iyo raaxiladii wixii gaadhsiin lahaa ee kana soo celin lahaa ee u fuul lahaa dee marka aanu meel ku dhow aanu joogin wixii intaas sahay u noqon lahaa iyo bal umuurihii kale istibaacadaas qayb kaba ahaa ee marka la helo khitaabkani uu imanayay ruuxii wax lagu waajibinayey la amrayay oo waa wixii isaga u suurtogelinaya u sahlaya u fudaydinaya ku makansanaya inuu laba yimaado taasi waa istidaaco jirta qabla alficli intaan ficilku iman intaan gudagalka iyo mubaasharada camalkii lala mubaashiraa iman waa istidaaco jirta marka istidaacada nafteeda ayaa ta khidaabku kuma imanayo ta takliifku kuma imanayo haddii aanay taasi jirin ruux mukalafba ma noqonayo wixii lama amrayo ama wixii looma diidayo markaa bal haddaba nooca istidaacada ee intaan ficilku iman ruuxii laga helayo ee ah waxa u suurtogelinaya inuu waxa weeyaan la yimaado waxan dee bal matala inuu caadi uga guto waa istidaacadad oo dhanna kaba dhaxaysa aan mumin iyo dee gaal aan u qaybsanayn waana taa dee ruuxii waxa weeyaan haddii aanii taasi jirin cajzi baa meesha imanayo waxa u dida cajzibaa u bad-a taasoo kale addoonkaa lagu sifeeyaa oo addoonkiibaa ku sifaysnaanaya kamana laasimaysa taas ficilkii oo dee waxaan arkaynaa in badan oo awooddii iyo kartidii leh wax u diidayoo ka manciyay aanu jirin oo haddana iyadoo istidaacadi jirtay u suurtagelayso takliifkina saaran yihin wixii aan lababa iman wixii isagii aan gudan oo ficilkii ama aan xajin bal dee salaaddii marka waqtigeedii galo ee taasoo kale isaga iyadoo loogu yeedhay oo uu makansanayay u suurtagelayso wax dee bal matalan salaamat dee wixii uu kuloo iman lahaayee u suurtagelila ay jirto ayaanu ama dee la imanaya ama kaba tegaya haddaba nooca istidaacadaas addoonka lagu sifeeya dibkeeduna waa caddi oo kale khitaabka shaaricuna iyaduu ku tacalluqa oo ruuxa marka dee wax la farayo ama wax loo diidayo waa tan uu khitaabka kaba cabiray ee eh, iyada iyo istidaacadaas ayaa dee meesha jirta daani istidaacadaasi jirin khitaabkiiyo takliiftii ma jirto waana wax addoonkii lagu sifaynayo waa istidaaco waana in bal maalan taas haddii dibkeedna uu cadli noqonayo ama istidaacadun maca alficli waa tanuu leeyahay tawfiiqiibay noqonaysaa ama naxwigeed ay tahay <clears throat> ee waa marka camalkii uu yimaado ruuxu gudagelaya ee uu laba baashirayo istidaacadaa hore ee ah salaamatu ladawaati iyo sixatu ljawaarix iyo inay u suurtagaltay wixii inuu la yimaado waxaa meeshii imanaysa istidaaca maca alficli waa dee towfiiq ilaahay subxaana wa tacaala waana tan iyadu ku tacalluqsan qadaha iyaha iyo qadarka ilaahay in ilaahay subxaana wa tacaala makan siiyo u suurtogeliyo waafajiyo waana istidaaca nooc khaasa ah, waa nooc icaano nooc waafajin waana nooc aabal maalan dee ruuxii taa helaana isaga waa taa noqonaya ruux la waafajiyo wixii la imanaya haddii taa waayana waata laga cabiraya khidlaan oo dee didkeeda khidlaan iyo uu noqonayo u ilaahay subxaana watacaala ruuxan hidaayadiisii iyo waafajintii ayuu kaba haystay isagii markaa iyaday tii hore jirto ayaana wixii isagu lama imanayna waa tan uu ka cabirayo ficilku waatan ku xasilayo dee haddii noocaasi jiro iyadu nooc tawfiiq ah waxa weeye waxay noqonaysaa istidaacadan uu ruuxu uu meeshii helayo wixii uu karayuu laba imanayo adigu markaan waxaan leenahay istidaacna waa qabla alficli istidaacna waa tan uu leeya waa maca alficli waa iyada waafajintan la waafajiyey wixii uu markii horeba adawaadkeediiyo wasaaishii kulaba iman laha ay u suurtogelaysay ilaahay subxaana watacaala ku ilhaamiyuu waafajiyey ee si gaara isaga ugu khaas yeelay icaano taas iyo waafajin iyadu istidaacay noqonaysa waa tan qadaha iyo qadaarkii iyo waxyaalahaasee calaaqa laba leedahay dee ninkii ilaahay taa waafajiya ayuunbaa wixii la iman haddii kalena ficilkii ee kol haddaan ilaahay tan u yidhaahdayn oonu waafajin ficilkii ma imanayo bal markaa labadan haddaba tan dambe waa tan uu ama ta hore dee ku dambaysay waxay leedahay waa tanuu kaba cabirayo waa bimacna tawfiiqi markay daaca noqoto waa waafajin haddii macsiyo ay waxaan ula yimi ay tahay mid ay khidlaan bay noqonaysaa ilaahay subxaana watacaala hidaayad iyo towfiiqiisii uu kaba haystay waxa u dida markaa khidlaan iyada kol haddii istidaacadan la helo waxa ka laasimaya wujuud lficl taa hore waxaan idhi iyadoo istidaacadaasi jirto aan ficil wujuudkii kaba laasimahayn ruux waa ka tegi karaana samayn karaana addoonkiibaana lagu sifaynaya laakiin tan eh, waxa weeyaan walow ay dee towfiiqu aanu ay waxaan ficil ka dhalanayaa uu ahartii tawfiiqaa yahay ee tawfiiqu sifadii ilaahiy waafajintii ayto ilaahba subxaana watacaala waafaqee waxay noqonaysaa noocaas dhaco ninkii dee ilaahay wax waafajiyaana wixii waa muuqanaya waa la imanaya haddii aan ilaahay subxaana watacaala waafajina ee waa manaad alqada walqadar bay noqono de arrinkii khidlaankaas baa imanayo wixii ma dhacayo ma fulayo ficilka ma xasilayo bal waxa weeyaan waa suura yar dhoweyn uun waayo qolooyin baa le istidaacada hore jirto markaa dad oo dhan way u siman yihin awoodda iyo kartida uu ruuxa muminka haystaa ka gaalkina haysta kan mudiici awoodda iyo qudrada uu leeyu kana leeyahay markaa laakiin kamida qudradiisii buu daaco iyo xaggaa isagiibaa u iishay isagaa waxaan sameeyey kan kalena isagaa shar u kacay waa qowlkii muctasile iyo istidaacada hore mooye ta dambe ayay inkirayaanba ama anfeeyaanoo marka waxa weeyaanun waa islaba mid uun ficilka ama istidaacada kani leeye kani leeye midna tan buu istidaacadiisii ula kacay isagaana wixii samaystay midna istidaacadiisii tabi uula kacay dhinacan kale oo isagana wixii samayste laakiin tan dambe ma jirto waayo qolaba baa inkaraya kuwana istidaacada hore meesha kaba saarayaano tan dambe uunbay sugayaane laakiin qowlkii dee isagu labadooda u dhaxeeyey qowlka ahlusunnaa waa in labadaa nooc istidaacada ay jiraan bal sharax wuxuu inoo kordhiyan oo arki doonaa walow dee kollay suura anigu aan laba imin <clears throat> laqbadii haddaan ku yar laabmo si aan walistidaacatu istidaacada allatii istidaacadaasoo yajibu uu waajibayo macnaa waajibitaanka halkani uu xasilayo dhacayee la helayo weeye biha istidaacada alficlu ficilkii oo kol haddii lahayo ficilkii waa filayaa weeyaanoo dee waa taa allen alqada walqadar bay noqon fahiya hiya maca markaa min naxwi tawfiiq iyada noocaasi waxay ahaatay tawfiiqdii ayuunbay naxwigee tahay ama de xaggeeda waa aarteed tawfiiqa aarteed iyo raadkii weeye wixii ka dhashay alladii tawfiiqaasoo laa yajuusu aanu banaanayn an yuusafa almakhluuqu bihi in makhluuqa lagu sifeeyo tan dambe ee manaada alqada walqadar aan idhi walow ficilkan iyo waxyaalahani aad dee ficilkii makhluuqa uu yahay laakiin waa tawfiiqa aarteed iyo raadkii wixii kaba dhashayo fahiya iyadu maca alficli waxay la socotaa oy marna ay la jirtaa ficilka maciisa ay la jirtaa wa ama alistidaacatu istidaacada min jihati sixati fayowbii ruuxani fayowyaho wixii markaa uu makansanayo xaggeed kaba ahaanaysa walwusci daaqa iyo karti waxan uu leeyahay oo u suurtagelinaya inuu wixii la fula istidaacada xaggaa kala soo jeeda iyo watamakuni makansi uu wixii makansanayo wasalaamati aladawaat shawaarixdiiyo wixii uu kula iman lahayo u fayow taasoo kale fa qabla alficil ficilka hortiibay ahaatay oo ficilka hortiibay ahaatay oo wa biha iyada ayuu yatana waayo intaanay hadday ficilka taasi laba socoto khitaabkan la leeyahay waxaa sameeyaba waxaan la samayn buu khitaabkani uu waxweyn dee uu jeeda ama dee uu ku tacalluqaya weli waxaan la samaynoo la iskaba doonayo marka waa in kartidii iyo awooddii lagu samayn lahaana wuxuu ruuxa ay u suurtogelaysoba hore uu yahay oo oh, waxay noqon layd haddaan isdaacadaa hore jirin dee ruuxan wixii camalkii gutay uun inuu yahay kaa amarkii laazimayo kii ka tegay aanu amarkii laasiminba haddaba wabiha yatacallaqu lkhidaabu iyaduu khidaabkii kuga tacalluqaya khidaabku waa amarkii iyo nahyi iyo takliiftii iyaduu ku tacalluqaya haddaanay istidacadaasi jirin bal ruuxii majnuunkaa eeg ruuxii dee ilmihii yaraaba eeg iyo waxyaalahaas nooca istidaacada hore kol haddaanay jirin mukalafiin maaha khidaab looma jeedinayo waayo istidaacadaas baan jirinba wahuwa kama qaala tacaala waxaanu keliyahay arrinkani yahay sidii ilaahay yidhi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasxaa naf ilaahay kuma kalifayo wixii karaamkeeda iyo awoodeeda un mooye alluqa muqadaraani maktuubaani muraadaani alwascu aldaaqatu watamakunu oo tamakun iyo dee wasci waa islaman iyo daaqa iyo istidaacayo walkhayru washaru kilaahumaa kaa'inun wuxuu ahaaday biqadaa'i illaahi wa qadarih ilaahay qadihii qadarkii hore inuu umuuraha u soo maray kalaamkeedna waa inoo horeeyey kama qaala tacaala qul kullun waa wax kastaaba min cindi illahi ilaahay xaggiibuu kaba ahaaday wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi wanabluukum bishari waalkhayri fidnatan wanabluukum waanu idin imtixaanaynaa bishari sharkii baan idinku imtixaanaynaa iyo waalkhayri khayrkii waxyaalahay kuba fasireen waxaa ka mida ah alqina waalfaqr asixa walmarad iyo dee bal umuurahaas iyo imtixaan dee kan dee kaba imanaya ibtilo iyo waxyaalo ruuxii kalena uu dee kaba fayow yahay adugu bal sharkii iyo khayrkii waan idinku imtixaanaynaa fidnatan waa fidno daraaddeed waa iyadoo laydinku fidnaynayo iyadoo la eegayo atasbiruuna am la atashkuruuna amla bal ina sabraysaan oo markaa dee sharkii iyo waxyaalaha caynkaas ama xanuunkii iyo faqrigii iyo waxyaalaha dad u adkaysanaya yihiin sabrayo oo atiin oo deetanna kuma raaliya ama kuma sabrayo iyo inaydaan sabrahayn nicmadii iyo wixii laydin siiye khayrkii inad kuba shukriyaysaan iyo inad ku kibraysaan oo dee mid kastaba jasayadii uu daba socdo bal taas yaan idinku imtixaanaynaa marka sharkii iyo khayrkiiba ilaah subxaana watacaala xaggii taqdiirkii weeye fa kullu shayin shay kastoo yajri fii hada lkowni dhacaya oo min khayrin khayra wa sharin sharci inamaa yajri bitaqdiir illaahi wa iraadati ilaahay taqdiirkiiyo iraadadii ayuunbaaba ku xasilaya fama shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun horaanan umuurahaasi umuuro si fiican aynu usoo ogaanayahay taasi waa qaybtii laakiin umuurahan aynu wadnoo dhimnoo qadarkii weya baabkaa kama baxsaneen ama asalkaasi alistidaacatu nawcaani istidaacatun oo bimacnaa wujuudi aalaati alficl ruuxu wixii uu ficilkan kulaba iman lahaa ee wasaa'il iyo aalaadkeedaha ah ayaa agtiisa mutawafirka oo la helaya iyo wadaaqati walqudrati daaqadii inay jirto iyo qudradii waa daaqa qudra istidaaca wusqi waa alfaada islaama midaba ah, tamakunkii alfaada isku dhowdhowe eh. allaasimati lilficli awoodii iyo kartidii laasimaysi si waxaan loo sameeyo ayaaba agtiisii lagaba helayaa iyo wlwusc lmaluubi lilficli wuscigina waa daaqadii un waa iska tafanunuun iyo balbe alfaado muraadifo la israaxraaciyoys wlwusc wuscigii almaluubi lilficli daaqadiiyo awooddii loo dalbayay ficilkan in lagu furin karo oo la helayo agtiisii ruuxii mutawafir kuba ah fahadihi tani qad takuunu waxay noqon doonaysaa ta ahaanaysaa qabla alficli bal iyo aslan waayo waay asla ahaanba qablalficli ficilka hortii weeye oo ruuxu markaynu eegno bal xajkaaba mithaalkiun aan kuba noqdo waxaan ruuxu uu ku noqonaya markay istidaacadaa laga hela uu xajki ku waajibayo intaanu ficilkii gudagelin eenu xajkii ku dhaqaaqin eenu hawshii iyo xajkii bilaabin waa wax isaga agtiisa mutawafir ku ah hadday tahay wixii dee uu adeegsanaya wasaaishii iyo dee salaamwaxan ama ha noqoto wixii gaarsiinayay sahariisii isaga caafimaadkiisi iyo wixii u suurtagelinaya bixidoo dhamme waa wax intaan ficilkii waxaan la samaynayay gaadhin la helayo dee taas baana helitaankaa la helay ayaa wixii amarkii isagii uu ku laasimay haddaanu markaa hore jirin oo amarkii dee ma laasimeenba ficilkii intaa layslama gaadhin bay istidaacadani jirtaa marka waa istidaacada qabla alficil wacala asaasiha iyada asaaskeeda ayaa yakuunu almru wanahyu amarkan wax laysfarayo iyo nahinta layskaba nahyayo waa taasoo haddaanay istidaacadaasi jirin amarkii nahyigiiba meesha way kaba baxayaan ruuxii ama macduur buu noqon mukalaf maba noqonayo ama mukalafo ma noqonayo kama qaala tacaala laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifayo uma laasiminayo waxay karayso uun mooye wa qaala laa yukalifu llahu nafsan ilaa ma ataaha markay noqoto xagga infaaq iyo waxyaala aayaddu taasay kaba hadlaysay iyo dadkii dee adigu bal markaan kala tegay iyo nafna ilaahay kuma kalifayo wixii uu siiyey uun mooye adoo dee layunfiq duu saacati min saacati waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima ataahu llah laa yukalifu lahu nafsan ila ma ataaha oo wixii ninba karaankiisii ahayd ayuunbaaba takliifkiisu noqonaya waxaan karaankiisa ahayn takliifkaasi ma imanayo karaankaasna uu ka horeeyaa ficilka ficilkan la leeya la kaalaya qudradaas iyo istidaacadaasi way ka horeysan falkhidaabu khidaabuka marka tani waa sifo addoonku leeyahay waana dee arrinkaa loo siman yahay ee khidaabkii dadkaba loogu wada jeedinayo ciddii laga helay oo dhan ku budiicaya ku caasiya ku kaafiriya ku mu'mina waa istidaaca iyaga agtooda lagama helayo markaasaa khidaabkii laasimaya markaasaa takliifkii iyaga korkooda noqonaya haddaba intaan ficilkii laislama gaadhin bay istidaacadaasi jirta haddii aanay istidaacadaasi jirinna cajsiba iman lahaayo dee khidaabkan ima yimaadeen khidaabkuu ka dhici lahaa falkhitaab mutacalliqun biha watakliifu manuudun biha takliifkuna iyadun waaba kuba xidhan yahay walistidaacatu ahaaniyatu istidaacada labaad iyo alqudratu qudradii weeye waa kartidii iyo waliraadatu doonitaankii bihal ficlu ay yaxsulu bihalficlu ficlu ficilkuu kuba xasilayo ujeeddadu markay eeg waxyaalaha hore ee istidaacadaas iyaday jirto ayaanu haddana ruuxi dhacaysaa inaanu ficilkii laba imanoo istidaacada jiritaankeeda kama laasimayso oo natiijo markaaba la arka ma noqonayo wixii oo la sameeya waatan ku sameeye ku aan samaynba ay jirto iyadoo istibaacadii ay ka wada dhaxayso laakiin tani istibaacadii hore dabadeed baa maxaa meeshii imanaya dee ilaah baa subxaana watacaala waafajinayo iraadadii shakhsiga xaggiisa ka soo fulaysa ee uu u qastayo wixii inuu fuliyo iyo ficilkiisiibaa meeshii iman noocaasna dee ilaahay subxaana watacaala mashiicadii iyo tawfiiqii iyo icaanadii taa uu kaalmeeyey ayaa la socotay haddaanu taa helin dee kan kale ayuunbuu la mid noqon lahaa oo bal markaa waxay noqonaysaa tan dambe waa iraadadan iyo qudradan ficilku uu ku laasimayo ti uu yajibu bi hal ficlu kaba cabira ama ficilku inoogu xasilaya sidan ku yar laqbeeyey wa tani taas hadday qablalficil ahayd maca alficli ficilka maci weeye markaa ruuxii iyada tan helay ilowba ilow ficilkuuu samaynaya ficliguu kaba soo fulayaa ee waxana kolay aar waxa ay ka dhalatay tawfiiqan bay ka dhalatay uu inoo sheegayo oo wahaadihi tani bimahaabati tawfiiqi walhidaayati tawfiiqi iyo hidaayadiibay sifadeed iyo mahaabadeed kuba sugantay alladii tawfiiqaasoo laa yuusafu bihi ila allahu waa dee sifadiio laakiin ficilka naftiisa u ruuxu samaynaya waa ficil loo tiirinayo laakiin waa atartii tawfiiqaaso haddaanu tawfiiqaa ah helin hidaayadaa ah helin icaanada khaaskaa aanu helin ee isagii markaas dee waxanimay suurto gasheenee kaa kalunbuu la mid ohaanla markaa noocana waa istidaaca gaarooba labadaa istidaacaa jira wa lcibaadi addoomaha afcaashoodu khalqullaahi ilaahay abuurkii weeye wa kasbun kasbina weeye min alcibaadi addoommaha xaggooda kaba ahaaday taas weeye de iyada umuurihii qadarkiiiyo maraatibtii aynu soo maray martabadii afraad waxay ahayd alcilmu alkitaaba almashii'a iyo alkhalqu oo de si ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisiaa saligaa wixii ku sabqay ee uu qoray ee uu iraadeeyey ayaa si wax waafaqsan unbaa wixii dhaco oo dhan kownkani uuba dhacayaa oo kale oy kaba mid tahay dadku waxan ay laba imanayaan ilaah baa subxaana wa tacaala dee waxa weyaan cilmigiisii asarigaana waa ku sabqo waxan dhici doona waa ogaa iyo sida uu dhici doono iyo waqti uu dhici doonaba ilaahay subxaana wa tacaala ee azali ahaan buu ka ogaa kitaabadaa horena way jirtay kitaabadii maxaa iyadna dambe ee markaa uu raximka galay nafta la gelinayo waa tan iyadna xadiidku inooguma yimi marka khalqigana dee ilaahay isaga wax kastaba ka abuuraya ahoo walow addoonkii ficilkan loo nisbaynayo uu leeyahay laakiin waxaan meesha kaba dhashay abuurkii addoonka maaha waa ilaahay subxaana wa tacaala abuurkii ee dee maaha siday qolooyinkaa qadarka inkaraya ay leeyihin ruuxu isagaa waxaan iska samaystay isagaa la imanaya ilaahay iraadadiiyo qudradiina halkan maba soo gelayso arrinkuu taa maaha laakiin arrin kale inoo kordhiyo ah taa waa waxaan soo aragnee wa kasbun min alcibaad waa kasbi addoommaha xaggooda ka oo macnaa waxa weeye afcaashan ay addoomuhu laba imanayaani iraadadoodii iyo istidaacadoodan iyo waxyaalahan wax kaba dhalanayo weeyo taa daraaddeed baa loogu nisbaynayaa oo camalkii bal taasaa uu ku tacalluqayaa hawaabkii iyo ciqaabkii uu kuba tacalluqayaa oo dee waabatan kollay dee ruux kasta oo fidradiisii bal kuba sugan oo waxa weeyaan waa garanayaa bal imaka inaga eg ruuxa murtacishkee gariiraya taasi ay kuba dhacday xarakadiisan iraado la-aan kuba imanaysa waa sifo uu leeya way noqon laakiin dee kasabkii ma aha wuxuu kasbaday oo loo nisbaynayo ma aha bal haddii ruuxii caadiga ahaa noocii iraadadii meesha ay kaba baxdo waxan uu doonayay iyo qasadkii jaanibkaas oo ama wixii lagu qasbuu mukraha yahayba oo kale ama aanu waxa weeyaan jahli iyo garasho la-aan iyo waxyaalo yimaado waa kan uu macduurka noqonaye ficilkii isaga ficil loo nisbaynaya ama loo qabtaba aanu noqonayn kii majnuunka ahaa ee afcaali ay kala soo fulaysa afcaashiisii ikhtiyaar la-aan iraado la-aan bay ku soo fulaysaayo ficil isagii dee waa sameeyey oo waa kan laakiin ficilkan kuna tacalluqayo loona nisbaynayo isagii ha loo nisbeeyo dee kasabkiisii la odhanayo iraado uu lahay doonitaan u lahaa kaasba ma aha marka waxaan dadku ay samaynayaan ee waxa weeye waa kasabkoodii waa camalkoodii waa ficilkoodii oo iraadadoodii buu kaba dhashay taas laakiin marka gees dee la eego arrinta guud ee jirta iraadadoodii haato ilaah baa subxaana watacaala iyaga abuuray qudradan ilaahay baa siiyey iraadadana isagaa siiyey markaa mashiicada guudna waa tan isticaanad dee tawfiiqanna markaa uu jiro ama khidlaankana jiro marka mashiicadii guud ee ilaahayna subxaana wa tacaala wax ka hoos baxayo midkeed ku imanaya maba jiraan ee laakiin ruuxii waxa uu ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisa waa wax loo nisbaynayo waana waxaan lagulamaala lagula xisaabtamayo waa waxaan sabaabkeed iyo ciqaabkeedba uu mudanayo oo iyadoo marka la eego natiijada waxaan abuurkan ilaahay leeyahay isagana iraadadiisii waa leeyahay haddaana iraadadaasi jirin qasadkaasi jirin camalka iyo ficilkan isaga loo nisbaynayo ikhtiyaarkiisi aad u jirin mukalafu ma noqonayo looma qabanayo isagii mayo wax loo nisbeeye maaha wuxuu ikhtiyaar u lahaa maaha oo waa tan aan loo qabanahaynba bal markaa waa kasbi min alcibaad markaa taasi adi waxay keenaysaa dee markaynu qadarkan hegno khaaabi baa hadal yaroo fiicanuu lahaa kolleyna xadiidkii dee markaa bilqadari khayri wa shariya markuu sharxayay baaba ahayd ayaa hadaladiisi waxayd macna alqada walqadar baa dad badani ay ugu moodeenba ijbaarullaahi tacaala waxaweyaan alcabda wa calaa maa qadara dee sab qoladaa jabariyeeda la yidhaaho oo kale ile addoonkuba ikhtiyaar ma laha xarakadiisii ruuxa murtacishka ae ah gariiraya in ikhtiyaar ma lahayn xarakadiisii kala mid dhigay ruuxan kalama mid dhigay waxaweyaan sida dee riish iyo wax lamida meel dabayle ka dhacaysa ay joogto ma laamaha geedkay dabayshu dhaqdhaqaajinayso isbaadkii ay aad ugu xeel xeeldheeraadeen ay kuma xadgudbeen oo bal maalan ay leeyihin markaa xataa salaadani iyo waxaan iyo waxaan oo dhammiba ficilkii iyo umuurihii isaga maba aha taasoo kale maaha dee in arrinkii arrinku waxa weeyaanuun waramid ilaahay subxaana wa tacaala inoogama warramayo cilmigii ilaahay subxaana wa tacaala ee horeeyey ee uu ogaaday bima yakuunu min iktisaabi ilcabdi wa can taqdiiri min de waxaan addoonka iktisaabkiisa imanaya addoonkiina oo ficilkaa loo nisbaynayo laakiin khalqi ahaanna ilaah baa subxaana wa tacala le laakiin adoonka iraadadiisii buu leeyahay qudradiisii buu leeyahay qasadkiisii buu leeyahy inta haddii la waayo waa tan oo mukalafba mama aha dee waxay la tahayna umuurahaasi waa umuuro dee ruuxii kasoo caaqilaba u daahiro inagii ikhtiyaarkeedna nimanka masaajidka ku nimnkii doonaanoo baxaya kitaabkoo socda waa iska kici karaa kii doona waa ficilkiisii oo kale la mid maaha ruux la qasbay oo qasab lagu keenay ama qasab lagu kiciyey ama waxaan isaga iraadadii ahayd ay kaba soo fushay oo kale waxaa isaga iraadadiisa ikhtiyaarkiisa waa ficilkaa loo nasbaynayo hadhowna jazihiisa iyo dee uu mudanayo walam yukalifhum allahu ilaahay kumukalifi tacaala nasahnaaye ilaa maa yudiiquuna waxay karayaan un mooyee walaa yudiiquuna mana karayaan ilaa maa kallafahum wixii uu kuma kallifay mooyeen oo bal qaybta hore jumlada hore ilaahay kumuu kallifin buuhi dadka waxay karayaan mooye dee ilaahay waa raxnahanistiisa iyo fudaydintiisa ayaa waxaynu awood u leenahay unbaaba laynagu kalifay waxaynaan awood u lahayn laynaguma kalifinoo dee ilaahay baaba yihi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha nafna ilaahay kuma kalifayo way naga dhacaysaaba taasoo kale haddaba wax ay karayaan mooyaane wax kale ilaahay naxariisiisa umuu kalifin dee lam yukalifhum llahu laakiin jumlo raaciyey walaa yadiiquuna ma karayaan ilaa maa kallafahum wixii ku kalifay mooyeen oo cibaaradiisu say keenayso waana cibaaro ishkaal leh dadka waxaan lagu kalifay mee horta waxay karayaan ay awood u leeyihiin waa intaa lagu kalifay oo hadday dee awood intaa ka badan leeyihin baaqo intaa ka badan leeyihin wax intaa ka badan karayaan waa lagu kalifila laakiin waxaa iyagu ay bamatalan karayaani waa wixii rabbi subxaana watacaala kuwa kalifay bal taas baa hadalkiisii culayn baa cibaaradu ishkaal bay leedahay ee kuma awiilay siay hadalkiisa dee uu had iyo goorna culimada kalaamkooda iyo dadka aimada inta la tawjiihin karaya ee la sixi karaya waa la saxaayo dhinac qaladun loolama ordo iyo dhinac markaa isagii dee taas wax lagaga sheego ayaa waxay kuma kalifeen oo qolooyinkii kitaabka sharxay ay kaba dhigeen walaa yudiiquuna ilaa maa kalafahum walaa yudiiquuna ma karayaan ilaa maa kalafahum ilaa maa aqdarahum wuxuu isagu karsiiyo waa istidaacada gaarkaynu soo marray istidaacada macalficliga wuxuu isagu karsiiyo ayuunbaaba dee ah waxay karayaane waxaanu isagu karsiin ma karayaan bal waa hadal dee tawjiih caadiya ah. laakiin dee marka la eego lafdigan kallafa iyo takliif iyo waxa loo isticmaalaa wax amar iyo nahyi baa loo isticmaalaaye jaanibkaa qudro loolama isticmaalo bal markaa waxaan leenahay uun bal taasi waa tawjiih culimmada hadalkoodna inta la tawjiihin karayo dee waxaweyaan haddii macno saxa ay ixtimaalayso macno saxa lagu xambaarayo ee loolama kaca dhinac kale oo bal maalan iyagii ama lagu dacniyo ama waxyaalo waa kale waa arrin roontaasi laakiin marka cibaaradiisu siday keenayso iyadoo takliifka amar iyo nahyi looba isticmaalo waxay tahay waa cibaaro kolley aansan nadar ku sugan yahay cibaaro aansan ku sax noqonayno ilaahay waa run oo waxaynu karayno inbuu inagu kalifay isagaaba yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha fattaquu llaha ma stadactum buu yidhi intii aad karaysaan oo kale rasuulka ilaahay baa laha haddaan amar idin fa'tu minhu ma stadactum laakiin inta in ka badan ma karayna ha ilaah baa dayta yuriid allahu bikum alyusra takhfiifkii baa jira fudaydintii baa jirta shan salaadood baan tukanaa maalintii habeenkii haddii toban laga dhigo dee waxa weeyaan taas ruuxaan macduur ahayna waa karilaa uun toban salaadood waa karilaa oo dadka dee saalixiinta cubaadda ahaa ee boqolaal maalin kasta tukanayay waa kuwa taasoo karay rabadaan baa layna yidhi sooma bil baa laynagu waajibiye haddii soomku loo bilood yahay dee waa la karilaa waatan dad maalin sooma soomkii daauud ee ugu fadli badnaa soom maalin oo la sooma maalin la afuray iyada la arkay oonu garanayno dad badan oo sanabkao dhan ayaana ciidda iyo intaa mooyaane soomi jiray siyaama dahri oo kale walo aanay sharcan wax toosan ahayn siyaama dahri ee kan kale kama fadli badan yahay marka intan in ka badan daaqadu way ahayde laakiin ilaahay baa isagoo mashaqada inoo diiday isagoo waxa inoo fudud inoo iraadeeyey ayuu intanun inagu kalifaye intaa in ka badan haddaan ruuxu dee wax kale oo awoodiisa dee maanici aanu iman oo dee maanic aanu iman waxawe de hadduu maanic imaada xataa intan baaban la karayno dadka qaar aanay karahayne kartidii waa jirtaa ee laakiin ilaahay baa naxariistiisa iyo fadligiisa inoo fudaydiyey bal markaa taasba weeye tacliiqeeba ibnibaasan raximku lahaa waa meeshan almukalafuuna yudiiquuna akara mima kalafahum bihi subxaana walakin allaha latiifun bicibaadih wayasara calayhim walam yajcal calayhim fii diinihim xarajan wafadlan de waana taasoo wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj e bal waxaan leenahay cibaaradan haddii saa loogu tawjiihiye ee shuraaxda qaar ku tawjiihiyeenna de way noqonaysaa walow kollay laftiga ishkaal leeyahay waayo tag laftigan ah kalafahum amar iyo nahyi baa loo isticmaalayo qudro loolama isticmaalo waa tawjiihinu hadalkuun in la saxo laakiin sida kale macnaha lafta uu keenayo yada macnuhu kaa hore u kan kale ee kolay noqonayo wa huwa marka arrinkaasina waxa weeye tafsiiru laa xawla walaa quwata oo macnaa tan uu leeyahay wixii ilaahay karsiiyun bal haddaan nidhaahno ayuunbay karayaan tafsiiru laa xawla walaa quwata ila billah kelimadan weyn ee iyadu ah kelimadan weyn ee iyaduna ah dee adkaarta aad u qiimaha badan ee fadliga badan le kaba mida ah, rasuulka ilaahayna uu kuba magacaabay inay kanzin min kunuusiljanna ay kaba mid tahay taas oo kale ee ay kuba sugantahay ruuxoo cajziga iyo awood la-aantiisa qiranaya ilaahay subxaana watacaala kamaalkii iyo qudada awoodiisaas mudlaqa taasna qiranaya bal ay kuba sugantahay iyo tabari uu isagu xawlkii iyo quwadii ka tabariyo ayaabay macnaheeda taasi tahay oo uu fasiray tafsiir fiican buu inoogu fasiray fasiro wuxuu hi naquul waxaan odhanaynaa laa xilata liaxadin xilo uma sugnaanin shaksi oo walaa xarakata xarako liaxadin axad uma sugnaanin xarako iyo gees uga wareegayo dhaqdhaqaaqa can macsiyatin macsiyo ee wuxuu ugaba xeelayso kaga durko kaga leexdo ila bimacuunat illaahi ilaahay kaalmayntiisa mooye oo haddii aanan rabbi u kaalmayn oonu tawfiiqiisa haysan siin dee iyada waxay noqonaysaa inaanu awood iyo xeelo aanu ulahayn macsiyadii uu kaga wareego walaa quwata quwa uma sugnaanin iyo wuxuu ku qabsadiyo awood liaxadin axadna calaa iqaamati daacati illaahi daacada ilaahay oo la oogo iyo wathabaati calayha daacadaasoo lagu sugnaado ila bitowfiiq illahi tacala wamacnaa laa xawla walaa quwata taas baa dee xeelo iyo awood ama xeelo aan kaga wareegno wixii adigu aanad raalli kaba ahayn iyo macsiyadii iyo quwo aan wixii adigu aad raalliga ka ahayd iyo daacadii ku qabsannoon kula nimaadno nooma sugnaanin adiga towfiiqa iyo kaalmayntaas mooyaane waana taasoo dee dikri weyn kanzu min kunisjanna uu rasuulka ilaahay abu saciid mee muuse alashcari kuba yidhi isagoo maqlay isagoo laa xawla walaa quwata ilaa bi adulluka cala kanzin min kunuusi iljanna markaasaa rasuulka ilaahi muxuu yihi laa xawla walaa quwata ilaa billah wa kullun wax kastaana oo kownkan dhacayaa yajri waa xasilaya bimashiiati illahi tacala ilahi mashiiadii iyo wa iyo wa waa doonidii waa martabadii saddexaad be maraatibtii ay qadarka iyo qadihiis iyo qadarkii ayuunbaaba ku xasilayaa halabat way qaalib noqotay mashiicatuhu doonitaankiisu almashiiaati kullaha mashiiaadkii oo dhan bay ka qaalib noqotay almashiiaati mashiiaadkii kullahaa dhammaanteed bay ka qaalib noqotay oo dee wamaa tashaa'uuna ilaa an yasha allah iyadoo ilaahay u sugay ibnu aadamkii mashiico liman shaaa minkum an yastaqiima ayaa rabbi yihi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu dee waxaana weeyaan waa maa sha allahu kaano haddii dee waxay dadku doonaan dhammaantood wax inay iijaabiyaan ama ay haysiyaan ama ay doonaan oo aanu rabbi subxaana wa tacaala ilaahay doonin mashiicadiisunbaa ka qaalibatooda oo wax soconaya maba jiraan hadday doonaan wax inay hor rabbi iraadeeyey oo uu doonay oo iraadadii ilaahayna ay jirto waxay dee hor joogsan karaan mancin karaan maba jirto marka mashiicadiisu iyadaa ka qaalib noqotay almashii'ati kullaha wa waa qaalib noqday qada'u alxiyala kullaha xiilooyinkii oo dhan ayuu kaba qaalib noqday xadiidkii ibnu cabaas dee waxa weye rasuulkii ilaahayna uguma dardaarmeen waclam ana alummata low ijtamacuu cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuka ila bishayin qad katabahu llahu laka wain ijtamacuu cala an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu llahu laka waa taa wey yafcalu waa samaynaya maa yashaa wuxuu doono ee wixii uu doonaana waa xikmad iyo cadli iyo taas baaba ilaahay uu yahay ficilkiisa dhan iyo waxa uu samaynaya wa huwa daalimin abadan ku isagu daalimo oo wax dulmo asarhaan maba aha oo dee ilaahay baaba dulmigana iskaba xarimay inagana dhexdeedna xaaraan buu kaba dhigay dulmiga haddii lagu fasiro tacadii keyr laguma tacadiyo xaqayr ku tasarufayama tasaruf waxaweyaan keyr xaqii lagu tasarufo ama shay aan meel aan meeshiisa la dhigo intaba ilaahay subxaana watacaala afcaashiisi iyo umuurihiisu taa maba aha oo isagu waxa weeyaan dee marna mid wax dulmiya maaha walaa yadrimu rabuka axada taqadasa waa nasahnaaday can kulli suucin wax kastoo xun iyo waxaynin wixii dee adugu aan toosaynan fiican walaaxaynku asalkiisu halaag yahay watanasaha had iyo goor waa tafadunkan kuma soo aragnay taqadasa iyo tanasaha waa isla mid cayb iyo shaydna waa islaba mid laakiin waa baab tafadun un cibaaraadka uyar kala duduwoon watanasaha can kulli caybin ceeb kasaaba rabbi waa ka nasahan yaba shaynin shayna waa ceebtii uun oo dee zayd bay iyo wixii sharaf iyo quruxaabay tani cagsigeeda ay tahay laa yusalu camaa yafcalu ilaahay wixii uu samaynayo lama weydiinayo dee wuxuba waa xikmo uun wuxiba waa cadli waana tasarufkiisii ama khalqigu iyagu khada'ooda iyo zalalkood iyo waxoodi iyo taasi waa badan tahay dee waxa weeyaan markaas saa daraaddeed baa wahum yusaluuna iyaga loo weydiinaya waxyaalaha samaynayaan alluqa taqadasa tacaala watanazah xiin xayn baan u jeedaa alxaynu ina xiinku waqti waa alxaynu alhalaaku halaaga weeye shaynuna caybun wa huwa maa shiina alinsaanu bihi balbaad sande laftigan sandaa nuskhadayda iyo tii naba dhacday kolayna dee waa laftigan luqa ahaan uu kuma fasiray intii kale yar intilaacu lahaana cibaarada dee may fasirine laakiin laftigu waa lafti dee macruufa oo ashayn kale dee ilaah baana subxaana watacaala si qolooyin marka rasuulka ilaahay suurat alxujuraat iyadee sawi nusuulkeedii oo kale lahayd noo soo baxa muxamed oo ay lahay waa dad jufaad oo reer tamiim ahaayoo kale fa ina madaxanaa zayn wa damanaa shayn ammaanta iyadu waa quruxoo ninkan oo ammaana waa nin sharaf yeelanaya ninkana wax ka sheegnaana khalaas waa dee heerkay soo joogeenoo dee soo aroortay dee ilaa ayuunbaama aha arrintiisu kii waamanayna uu yahay kaa sharafta yeelanaya dembigiisna ceeb ruuxa uu noqonaya dee uu ku ceeboobo marka wahuwa maashin haddaan ficilkii dee si kale imika laftigama ixtimaalayo ficil buu ixtimaalaya ficil majruur baaca yabiicu biica oo kale shiina alinsaanoo dee malaa maada caydkeedii unba ahayd in meesha uu yimaado insaanka wixii lagu ceebaynaya ama ceeb ku noqonayo afcaal cibaadi kulha khalq llahi tacala kama qowl ahli lxaq dadka ahluxaqa qowlkooda weeye khilaafan liljabriyati iyadoon taa ku khilaafayna nimankii jabriya aladiina kuwaasoo nafow anfiyey aya iraadatin iraado haba yaraatee waa iraadatii ka mid ah ee lilcabdi u wax alla wuxuu leeyahy ma jirta iraad waa saa ruuxa murtacishka xarakadii waa saa waxa weeyaan dabayl waxaweyaan dee ama ay dhaqdhaqaajinayso kale oo kolba xaggay u diiday inu maydhaysa wa khilaafan oo waxaan oo dhan waa wada saasun bay leeyihin waa ficli ilaahay uuna laakiin wuxuu leeyahy ma jirto hadalkood nooxa kala soo baxaya ruuxuu waxaanu isagu kasaba u lahayn iraadadii iyo ficilkiisiiba aan lahayn oo loo ciqaabo oo dee ilahay baa daalim markaa kuba sheegayaan wey wakhilaafan inagoo khilaafayna lilmuctasilati muctasiladii alladiina kuwaasoo jacaluu yeelay alcabda addoonka khaaliqa afcaali shari wixii shara isagu ka samaysanaya inuu yahayba ama afcaashiisoo dhanba isagu kala imanaya istidaacadaha hore mooyaane wax kale aanu jirin oo dee ay miaal ugaba dhigaan sida waalid oo kale awlaadiisii seefo u dhiibay oo midkoodna jihaad buu ku tegey midkoodna qaadooco buu ku noqday isagu wax ficilo u ku leeyay ma jirto isagu intanay ahayd ficilkan iyagunbaaba waa saasoo kale bay leeyihin afcaasha dadkuna waxay samaynayaan oo arrinkaa hore un mooyaane wax kale maba jiraan haddaba taasoo dee iyaguna qadarkii manaa khalqa alficlihaa bay inkirayaan duuna ilaahati laahi ilaahay iraadadii sukadeed fahuma fii darafay naqiidin darafay naqiidin macnaha waa laba naqiid waa laba shay oo kala duwan oo isu ama dee iska burinaya ayay labada dhinac bay ku sugan yihin midna wuxuu leeyahy addoonku wax ficilo iyo iraadou leeyahay maba jirto kana wuxu leeya addoonku isagaaba iraado le iraado meesha ilaahay iyo dee mashii'adii halkan ma soo gelaysaba alifaadi wa waa xadgudub gees lagu xadgudbaya gaboodfal walwasadu laakiin qowlka dhexe waa dhexdhexaadku qowlaha ahli sunnati waljamaaca waana ka aan soo sheegnay kasaba adoonku leeyahay ilaahayna dee khalqigiis iyo iraadadii waa jiraan wallahu tacaala lam yukalif innaasa dadka kuma yukalifin ila bima yudiiquuna waxay karayaan mooye kama qaala tacaala laa yukallifu llahu nafsan ilaa wasca fatakliifu kalifitaanka bishayin shay laysku kalifaa laysfaraa ama laysu diidaa daliilun wuxuu daliil u yahay cala istidaacati awoodin loo leeyahay waxaan awood loo lahayn layskuma kalifayaba waalcibaadu addoommahuna laa yadiiquuna ma karayaan ilaa maa kallafahum allahu bihi dawaana laakiin cibaarada waan bal soo tawjiihinay ama ishkaalka jirana waan soo sheegnay iyo macnuhu addoommuhu waxaan lagu kalifin oo waxaan laynagu kalifin dee awood waa u leeyihiin ee laakiin ilaahay baa raxmadiisa iyo taysiirkiisa aan ka dhigin intii wax alla wax kastoy karayeen inuu kaga dhigo mukalafiin ilaahay taas ma doonin oo dee xaraj weyn baa sugnaan lahayd falow annahum adaabuu hayrahu hadday waxaan aan intan la sameeye lagu kalifay waxaan ahayn karayaan lakallafahum ullahu bihi halkanada kitaabtiisa roonroon waa dee hadalka iyo waa ku tawjiihiyaaba laakiin waxa weeyaan imaka hadalkan idaadunbu kuma daayeen lakallafahum llahu bihi ilahay waa ku kalifila hadday intan in badan karayaan marka waxa weyaan waa wax dambe u dambeeya oy karayeen inaan u jirin bay tan tilmaamaysaa wuyidi arrinkuna waa taan soo sheegno waa ka duwanya xaalku falamaa lam yukalifhum markii aanu kuma kalifin biakara wax ka badan mima kalafhum bihi intanu kuma kalifay oo shantan salaadood oo kale maalan ila taasi waxay na tusaysaa calaa annahum laa yudiiquuna hayrahu inaanay intaa wax aan ahayn ama qeyrkii aanay karahayne laakiin kolay arin kalaamku cibaarado cibaaro mushkila sanna kuma sax ansaxna wamacnaa laa xawla walaa quwata ila billah ay laa taxawula wareeg can ilmacsiyati macsiyadii laga wareego walaa qudrata iyo awood cala daacati daacadii lagu qabsado daacadii oo lagulaba yimaada ma jirto oo addoonkii uma sugnaanin ila bimacuunati illahi wa tawfiiqih saa daraaddeedna addoonku bal waa had yo goor isticaanada rabbi uu kaalmaysanayana inuu badsado ee awoodii iyo taasiya inay u muuqato ama tabarigaasna xaaladiisa noqoto waana de koley umuurahani waxay keenayaan tawakul iyo isticaano daa'ima ayay keenaysaa markaa fahamka noocaa la fahmaayo wkulu shayin yajri fi hada lkowni bimashiicat illahi tacala wa cilmihi wa biqadaa'ihi wa qadarih famashiicat llahi qalabat kula mashiicatin waa cibaaradii matniga aan ku soo aragnay wamashiiatu ilaahay mashiicadiisuna tanfudu way fulaysaa wamahma wax kastoo amayn kastoo ixtaala naasu dadku ay u xeelaystaan liliflaati ka baxsasho ay ka fakadaan oy ka baxsadaan mima qadaahu llahu tacala wax ilaahay qadaray lam yastadiicuu hadday doonaan wax ilaahay qadaray dad oo dhami inay u xeelaystaan faqadauhu qadihiisu alaba alxiyala kulaha xeelooyinkii oo dhan waa ka qaalib noqday yafcalu llahu tacala maa yashaau wa huwa mutanazihun cala dulmi dulmigiina waa ka nasahayey wa kullu shayin qadahu wax kastoo ilaahay qadarayna fahuwa caynu lcadli waa cadaalo iyo xikma caynteed iyo neefteeda weeye <coughs> ina laa yadlim miqaala dara in allaha laa yadlimu nnaasa sha ilaahay barro wax leeg ma dulmiyayo saa daraaddeed ba hadday barradaasi xasanata ilaahay subxaana watacaala keenaya ruuxuu laablaabaya hadday sayaahaydna haddaanu kaba dhaafin lama kordhinayo waa intii un in allaha laa yadlimu nnaasa shaya ilaahay wuxuu dadka kuma dulmiyaya ma jirto walaakina annaasa anfusahum yadlimuun iyagaa dadku nafahooda dulmiyaya waqad tanazaha wataqadasa can kulli suu'in xumaan kasta iyo wa dulmin wa halaakin halaag iyo wa ceebin wa shaynin wa naqsin ilahay waa ka nasahnaabi laa yusalu cama yafcalu hum yusaluuna alkhulaasa albachu xaqun yowma alqiyaama bachigu xaq weeye maalinta qiyaama laysa soo bixin wاljazaء wاlcarض wاlxisaabu wاlmiisaanu wاljannatu wاnnaaru kulluhu xaqun umuurahaasoo dhan madkuurkaas kullugu macnaa waa madkuur ahaan baan damiirka ugu celaynaa waxaa la soo sheegay oo dhammi waa wax jira oo xaq ah weeye waljannatu wannaaru jannadiiyo naartuna makhluuqataani waa kuwa imakadan khalqan oo abuuran oo laa tafniyaani mana dhammaanayaan ilaahay baqa ahaan buu u abuurayba wa cabdin addoonka kastaana saa'irun ilaa maa qadara allahu lahu wixii kalba ilaahay u qadarinbu xaggiisa ma'aalkiisa iyo ay noqonaysa arrintiisu wa kullu afcaali lcibaada waa casharkan shalay iyo kanbuu isku wada dareen afcaasha addoomuhuna makhluuqatun lilah ilahay baa subxaana wa tacaala dee khalqay iyagana dee waxaa wixii ay ikhtiyaarkooda iyo iraadadooda kasab bay ku leeyihin iyagaa kasbanaya iyagaa laba imanaya oo markaa waa loo nisbaynaya walistidaacatu nowcaani istidaacadna waa laba nooc calaama sabaqa tafsiiru sadee kale tafsiirkiisu inoogu soo horumaray wey wallahu tacaala lam yukalif ilcibaada ilaahay kuma kalifin bima fowqa daaqatihim wax iyaga awoodooda iyo daaqadooda ka sarreeya rabbi kuma kalifin wallah subxana wa tacala ala subxaanaka allah